رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل المسجد الأبعد والتكثير والتك والكثير الجمع والكثير من غيره تكثير والكثير ساسا صح wuxuu baabu yahay fadli lmasjidi masaajidkii fadligiisa alabcadi ee ka fogaa masaajidda kale ama meesha uu ruuxu degan yahay ka fogaa waalkaiiri aljamci iyo midka jamaacadiisu badan tahay fadligiisa jamaacadii baan ku soo dhex jirnay iyo axkaamteeda baabkan laba qodob uu ku saabsan yahay qodobka hore waxa weeyaan masaajidka kaa fog oo deegaankaaga ka fog inuu ka fadli badan yahay midka ku saaran oo kuu dhow ta labaadna waxa weeye masaajidka jamaacada badan wuu ka fadli badan yahay midka jamaacada yar la tukashada laga wada can abi muusa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi inna acdama annaasi dadka midka ugu weynan badan fi salaati salaada dhexeeda ajran xagga ajirka abcaduhum waa midka ugu fogaansho badan ilayhaa salaada xaggeeda mamshan xagga socodka salaada socodka loo socdo ruuxa ugu fogaansho badan ayaa xagga ajirkana ugu weyni badan waxaa wariya muslimun muslim baa wariya waxay ka dhalanaysaa sida xadiidka abu hurayra bukhaari muslim ay soo saareen uu faa'iidaynayo ajirkaa faraha badan wuxuu ka dhalanayaa li'anna ruuxu tillaabooyinka uu masaajidka u sii socdo ayaa waxay keenaysaa tillaabo kasta in darajo kor loogu qaado dembina laga tiro marka mar kastoo tillaabooyinka masaajidka aada u sii qaadaysaa ay sii bataanba darajaadkaaguna waa badanayaan dembi dhaafkaaguna waa badanaya sidaasay marka ku imaanaysaa masaajidka fogi inuu ka fadli badan yahay midka kuu dhow xikmadaasaa ah macnaha saasuu nebigu u caddeeyey sal lla wasalam ayib saas daraaddeed baa nimankii la dhihi jiray reer bani saliima masaajidka nebiga sal alla wasalam agagaarkiisa ayaa bannaanaaday iyaguna meel yaro durugsan bay deganaayeenoo masaajid ka durugsan markaase waxay damceen inay u soo guuraan masaajidka agtiisa dhulkii bannaanaaday markaasuu nebigu ka war helay sal lay waslam wuxuu ku yidhi waxaa la ii sheegay inaad soo guuri rabtaane maxaa ka jira waa saasay dheh rasuulilah markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lay waslam yaa banii salima diyaarakum tuktab aahaarukum meeshiinna deganaada raadkiinna la qorayahay yani intaad soo dhowaan lahaydeen meeshiinna inaad ka timaadaan ayaa idiin fiican buu nabig ku uhi sal lay waslam وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وxuu uhi qاla رasuuل صلى الله عليه وآله وسلم rasuulku wuxuu alabcadu masaajidka fogaanshaha badan falabcadu midka fogaanshaha badan oo min almasjidi masaajidka ayaa acdamu weyni badan ajran xagga ajriga alabcadu ka fog falabcadu ka kasii fog waay ayaa oo min almasjidi masaajidka ayaa acdamu weyni badan ajran xagga ajirka rawaa waxaa wariyey wa abu daawuud wabnu maajah waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani waxaana u markhaati kacaya xadiiu abi muusa fi saxiixayn ayaa shaahid u ah oo nebigu uhi sal ly slam acdamu اnnaasi ajran fi الsalaati faabcaduhum mamsha yani saas way manaa xadiikaasi marka waa xadii saxiix lighayrihi way manaa kii horuu la macno yahay oo masaajidka fogaanshaha badani inuu ajirka badani ku jiro ayuu keenaya ayb waa laisla ogol yahay intaas xadiis baase jira uu nebigu sal alay wasalam eh, ku amrayo ama uu ku yimid in aad masaajidka kuugu dhow ku tukato waxaa la laysku waafajin karaa haddii masaajidka kaa fog masaajidku hadduu deegaankaaga ka fog yahay kaas inaad aaddo waay laakiin haddii masaajid darisa uu yahay kaa shishe waxaad ugu xilanaysana aysan jirin kan kuu dhow baa markaa xaq leh inaad ku tukato laakiin wax fadligoo kaasi la dheeriya haduu jiro kale marka waad adi oo jamaaca badni iyo salaad fiicni iyo waxyaalo badan ictibaaraad badana wacan ubayi bni kacbin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi salaatu rajuli ninka salaadiisa maca arajuli ninka kale la jirankiisa uu tukado ay nin kale isla tukadaan ayaa askaa ka dahaaro badan oo ka ajir badan min salaatihi salaadiisa xaggeeda waxdahu keligii uu tukado ayb yacni askaa bimacnaa akharu ajran wa ablaq fii tahiiri lmusalli xagga ajirkana waa kaga badan tahay ruuxa tukanaya musalliga inay dunuubta ka daahirisana iyadaa kaga sidata w macnaha ayb dunuubtiisa inay ka ninka salaadiisa uu nin kale la tukadaayey askaa way ka ajir badantahoo ka dahirid badan tahay min salaatii salaadiisa waxdahu keligii uu tukado ayb yani jamaacadaa ka fadli badan wa salaatuhu salaadiisa maca rajulayni laba nin uu la tukadana askaa way ka tahirnaan badan tahay oo waa ka ajir badan tahay min salaatihi salaadiisa maca arajuli hal nin uu la tukado haddaad hal nin wada tukataanna waxaa ka ajir badan markaad laba nin la tukato oo jamaacadu badato wamaa kaana wixii ahaaday akara mid badan fa huwa isaga ayaa axabu loo kalgacay badan yahay ilallaahi alla xaggiisa tacaala kudhahay wixii sii batana ilaahay waa sii jeceliya mar kastoy tiradu sii badato oo jamaacadu sii korodho xagga rabbi tabaaraka wa waa laga jeceliya rawaw axmed baa wariyey abu daawuud waannasaa'i xadiikaasi waa xadiis saxiixa waxaa saxiixiyey alimaam cali bn cabdillahi bn madini alxaafid ibnu sakan alxaafid alcuqayli alxaakim sidoo kale ibnu khusaym ibn xibbaan labaduba saxiixaynkooday ku keeneen sheekh albanina cali raxmat ullah waa taxsiininaya jamaacada labaad ee masaajidda lagu oogayo masaladeedu inay imaan doontaan u malaynaya waa imaanaysa insha allah taala ayb laakiin waxaa la isla ogol yahay ajirkan laga hadlayo an-iyo labaatanka toddobiyo labaatanka ajirka jamaacadae laga hadlayo waa jamaacada hore ee masaajidka ku tukata ee loo aadaame ee loo aqime ee rasmiga taas weeye midda ajirka laga hadlayo ama jamaacaadkan dambe ee dib kaga tukanaya masaajidda waxaa laysku haystaay ma mashruuc baa ma bannaan tahay inay jamaaco ku wada tukadaan mise ma bannaanaa laysku haysta laakiin ajirkii laga hadlahayay tan meehe waa tii ugu horraysay la tukaday waaya masaajidku lahaa taa way jamaacadu amaa kuwan dambe ma bannaan inay saa u wada tukadaan mise ma bannaana niqaashku halkaasuu gelaya macnaha waana masale salafkii agtooda khilaafiye ahayd waay ayib inaan u tagna dhici karta waan rajaynaya inuu keeni doono baabu sacyi sacyigii buu baabu yahay ilalmasjidi masaajidka loo socdo bisakiinati xasilooninna loogu socdo masaajidka markaad u sii socoto inaad si tartiiba u socoto ayb xadiidkaa hore wuxuu inoo faa'iideeyey faa'iidada qasadku waxa weye tarjamada qaybteeda labaad walkaiiri iljamci soo muusandhi walkaiiri iljamci masaajidka jamaacada badani waa ka fadli badan yahay salaadaad ku tukato midka jamaacada yar kullamaa jamaacadu sii siyaado ajirkaa siyaadaya baabu sacyi ila almasjidi bisakiinati salaada markaad usii socoto ood jamaacada sii aadayso inaad xasilooniyo deganaansho ku socoto ayuu tanina ka hadlaysa oo aadan degdegin can abi qataadata qaala wuxuu idhi baynamaa waqti naxnu annagu nusallii aan tukanayno maca anabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga la jirankiisa annagoo la tukanayna id markaasuu samica wuxuu maqlay jalabata rijaalin rag shanqadhood jalabada waxaa la yidhaahdaa aswaatuhum xaala xarakatihim waa shanqadha baxaysa iyo sawdka baxaya markay socdaan oo dhaqaaqayaan oo muxuu ahay ay jalabata rijaalin ayuu maqlay rag shanqadhood yacni waxa weeyaan socda oo ordayo falammaa sallaa markuu tukaday ayuu qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay barse wax idinka yihin arrinkiinnu muxuu yahay qaaluu waxay dhaheen istacjalnaa waannu degdegnay ila salaati salaadaan usoo degdegnay waxaan degdegsannoon usoo degdegnay salaadda shanqadhaad maqlaysay orodkii iyo muxuu ahay eh, waxay ahayd salaadda ka gaadhaan islahayn qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam falaa tafcaluu ha samaynina isticjaalka iyo degdega ha samaynina ha yeelina iska soo tartiib u soo socda idaa ataytum markaad timaadaan alsalaata salaadda markaad imaanaysaan waaye facalaykum laazima asakiinata laazima facalaykum asakiina waxaad laasimtaan xasiloonida tartiib iyo xasilooni famaa adraktum wixii aad soo gaadhaan oo imaamka la soo haleeshaan fa fasalluu tukadaoo imaamkiina la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafa oo idinka hormarana fasalluu fa atimmuu dhammaystira dib kala imaada yacni imaamka waxaad ku gaadhana la tuko wixii uu kula dhaafana dib kala imo oo dhammaystir wixii kuu dhimanaa laakiin ha degdegin ha soo ordin ayb muttafaqun calayhi yani waxaa wariyey axmed iyo shaykhaynka ayb wamaa faatakum faatimmuu lafdigaasi faatimmuu ah waa riwaayat ljamaaca la yidhaahdaa ruwaadda intooda badan saasay ku warinayaan xadiidka laakiin lafdi kalena waa jira oo muxuu ahaayey ee tilmaamaya wamaa faatakum faqdu qalleeya sida xadiidkan abu hurayre baa khilaaf ku yimid baa kaa horena khilaaf ku yimid wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa goortii samictum aad maqashaan aliqaamata aqimidda famshuu socda ila asalaati salaadda u socda wa calaykum walxaal calaykum korkiinna ay tahay alsakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru kaasiyooni ayib ama wacalaykum laazima alsakiina walwaqaaran waa la dhihi karaa ayib walaa tasracuu ha degdegina famaa adraktum wixii aad gaadhaan ood haleeshaan fasalluu imaamka la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafoo idin seegayna fa atimmuu dhammaystira rawaahu ljamaaca ila tirmidiya walafdu nasaa'iyi nasaa'i lafdigiisa wa axmeda iyo axmed fii riwaayatin riwaayo dhexdeed riwaayo kolay wariyeen waxay ku wariyeen faqduu qalleeya waa xaggee faatimmuu baa waxay ku bedeleen faqduu ayb sanadkeedu waa saxiix calaa sharti shaykhayn ziyaadadaasi axmed iyo nasaa'i sheekh albaanina waa saxiixinaya ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslim u sugnaatay idaa goortii huwiba la aqimo bisalaati salaada la aqimo falaa yascaa yuusan degdegin ilayha xaggeeda axaduku midkiin yuusan u degdegin ha ordin ha ordin hana degdegin walaakin liyamshiha se socdo walxaal calayhi korkiisa ay tahay alsakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru kaadsiyooni fasalli tuko maa adragta wixii aad gaadho imaamka aad ku haleesho waqdi qalee maa sabaqaka wixii kaa hormarayna waqdi iyo faqduuda hore maqallayn baa mise waa gudasho mise waa dhammaystir macnahaasi waa macnaha aan tilmaami doonno insha allahu tacaala labadoodaba ama xadiidkan abu hurayra ha noqdo ama kaa abu qataada ha noqdee ruwaadda axaadiista badankood waxay wariyeen fa atimmuu dhammaystira wixii idinka dhimanaa dhammaystira amaa qalleeya kelimada faqdu faqdu ama faqdi kelimadaasi ruwaadda in yaroo ka midaa warisay xagga tarjiixa haddii la maro marka fa atimmu baa xoog badan laakiin culimmada qaarkood waxay leeyihiin labada kelimo ismaba khilaafsane waa isku macno oo kelimatu faqdu oo qadaaga macnaheeda wax kaa tegay oo dib lagala imaanayo keliya laguma itlaaqee oo qadaagii fiqhiga ahaa ma ahee mustalaxii fiqhiga ah mee waxaa laga wadaa kelimatu qadaa waxay ku timaadaa luqadda carabiga macani dhowr ah, ah. qadaa bimacnaa faraqa way ku timaadaa wuu ka faaruqay qadaa bimacnaa atammana way ku timaadaa macaanidaasoo dhan bay leedahay waxaa kalooy ku timaadaa bimacna aladaa oo aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala faidaa qudiyat asalaatu bimacnaa la qalleeyo ma ah soo ma markay intay idinka tagto aad dib kala timaadaan macnuhu ma ah ee macnuhu waxa weeyaan faidaa qudiyat asalaatu markii salaada la guto ama markii laga baxo la dhammeeyo saasaa laga wadaa saas daraaddeed kelimada faqdu ama faqdi iyo faatimuu waa isku macnay leeyihi sida waxaa waxaa rajaxaya bacdu ala'imma sida alxaafid ibnu xajar iyo a'immo kaleetaba sidaasay rajaxayaan sidoo kale sheekh albani albaani caleyh ullah waxay leeyihiin labada lafdi ismaba khilaafsanaba oo luqad ahaan isku macnay ku imaan karaan intii layswaafajin karoo la jamcin karana tarjiix lama aado de haddaan kala rajaxayno fa atimuu baan rajaxi lahay laakiin inta layswaafajin karo tarjiix lama aado sida sawaabkaa in la jamciyo waa marka waxaa lagu jamcin karaa labada kelimo ama labada lafdi isku macnoba weeye ayib maxaa ka dhalanaya xukunka ka dhalanaya waa inoo soo socda haddii lla yidhaahdo way iskhilaafsan yihiin macnaha laba xukumoo kala gedisan bay faa'iidaynayaan waana tilmaami doonaa insha allah tacala axaadiistani waxay marka tilmaamaysaa ee eh, muxuu ahaayey in salaadda marka loo sii socdo aan la degdegin oo tartiib ruuxuu iska tartiibsado xadiidka dambe ee abu hurayra wa calaykum asakiina waalwaqaar asakiina waalwaqaar ma macnaa u dhexeeya ma farqi baa u dhexeeya mise waa isku macno culimmada qaar ka mida ah sida alqaadi ciyaad iyo alimaam abulcabaas alqurtubi waxay leeyihiin labada kelimo oo alsakiina walwaqaar waa isku macno waa laba kelimo mutaraadifaan isku macnoa waay qaarna waxay leeyihiin sida imaamunawi oo kaleeto wuxuu leeyahay farqi baa udhexeeya farqi baa udhexeeyo farqigu wax weeye wuxuu leeyahay sakiinada waxaa la yidhahdaa alta'anii fi alxarakaat waijtinaabi alcabah yacni markaad socoto dhaqdhaqaaqaaga in aad yacni si kaadsoon u socoto aadna ka fogaato cabadka ciyaar ciyaarta iyo farac ciyaarka iyo waxaan maalaa ah, yacnigaa socodka inaad ka fogaato taa kelimada sakiinadaa tilmaamaysa buuhi amaa waqaarka waxaa la yidhaahdaa buu yidhi alhay-a ruuxa hay-adiisa iyo xaalkiisa oo waxaa laga wadaa buu leeyahay biqadi albasar inuu indhihiisa hoos u rogo iyo sawtkiisa inuu hoos u dhigo iyo inuusan dhinacyaha fiirfiirintooda badinin marka macnahaasuu kala duwaya yani waxa way waqaarka hay ku fasirayaa ee muxuu ahaayey sakiinadana xarakaadka iyo inuu ruuxu ciyaar ciyaarta uu ka fogaado saasuu ku fasiraya labada macnoba waa la yidhi ayib maxaa loo leeyahay ha degdegina salaaddii baa ay dhaafaysa khaasatan waxaa laga cabbiray markii la aqimo marka la aqimo keliya mehe iyadoon la aqimin xataa inaad soo orodood soo degdegta lama rabo ee marka la aqimo waxaa alfaadan dambe ay u cabirtay bimacnaa waxa weeyaan waa shayga ibni aadamku inuu degdega ku xambaaro wa oo salaadda aqimaadeeda marka la maqlo markaasaa la soo yaacaa marka waxaa la leeyahay marka la aqimo ha soo ordin aqimaadda ka horna iyadana ha soo ordin iska tartiibso xikmadda loo diidan yahay xadiis kaley ku sugantah xadiidu abi hurayra muslim soo saaray wuxuu nebigu yuri sl ly slam faina axadakum ida kaana yacmadu ila asalaati huwa fii salaatin midkiin markuu salaad usii qastayo oo usii socdo salaad buu ku jiraa marka nin salaad ku jira miyuu ordaa ma ordo mana ciyaaro dhinacyahana ma fiirfiiriyo deganaansho iyo khushuuc buu salaadda gudaheeda ku jiraa marka haddaad soo socoto ka ka'anna adoo salaad ku jiraad ka dhigan tahay saas daraaddeed calaykum bisakiina walwaqaar waay tartiib ruuxiisii salaad ku jiroo kale u socda xikmadda xadiidka abu hurayraa tilmaamaya ayb xadiidsheekhu marka wuxuu yidhi wa xadiidkan waxaa ku sugan xujatun xuja ku sugan ah, fiihi xuja xadiidkan xuja ku sugan daliil liman cid bay xuja ugu sugan tahay qaala yidhi inamaa adrakahu lmasbuuqu ruuxa salaada qaar ka mida lagala hormaray baa masbuuqa la yidhaahda ruuxa laga hormaray wixii uu imaamka ku soo gaadhaayey aakhiru salaatihi waa salaadiisa aakhirkeedii waay inteedii dambe waay ruuxaasi muxuu ahaayey ayaa deliishanaya namaa adrakahu almasbuuqu huwa aakhiru salaatihi ayib waxtaja man qaala ciddii tidhi bikhilaafihi ninkaas madhabkiisa si khilaafsan ciddii qabtee tidhina iyaduna waxay deliishatay bilafdi litmaami meeshaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xadiiska soo labo lafdiba kuma soo aroorin wixii imaamku aad ku gaadhi weydaan lafdi wuxuu yidhi fa atimmuu sooma dhammaystira lafdina muxuu yidhi faqdu labadii lafdi baa la kala deliishanayaa marka qola waxaa laysku haystana waxa waaye sideedaba markaad imaamkaaga soo gaadho salaada dhexeeda kusoo xidhato waxna uu ay hor intaadan kusoo xidhan uu ay ku dhaaftay qaybtan aad hadda ku soo gaadhay salaadaada ma qaybteedii horaa mise waa qaybteedii dambe maalan waxaad ku soo gaadhay laba ragcadood oo cishaha ugu dambeeyaad ka soo gaadhay la tukatay laba ragcadoodna oo kuwii hore isaga u ah soo ma laba ragcadoodna wuu kula dhaafay laba ragcadood baad la tukatay marka labadan ragcadoodeed la tukatay adiga salaadaadii ma labadii ragcadoodee horraysayba mise salaadaada labadii ragcadeed u dambeeyey waay maxay ku kala gedisnaanayaan waay maxaa ka dhalanaya haddaan labadii hore ka dhigtay haddaan labadii dambe ka dhigto maxaa isbeddeloo meesha imaanaya waxaa imaanaya haddaad ka dhigto labadan aad la tukatay labadaadii hore waxay qaadanayaan axkaamtii labada ragcadoodee hore ay lahaayeen oo maalan maxay kaga gedisan labada dambe qiraa'adoo kor loo akhriyo soo ma maalan in ragcad kale in faatixada suurad la raaciyo axkaam badan bay kaga gedisan yihin haddii aad ka soo qaaddo marka labada ragcadoodeed la tukatay labadaadii hore haddaad ka soo qaadana axkaam bay qaadan haddii laga dhigo salaadaadii labada ragcadood ee dambe waa labadaadii dambe oo markaa waxaa kuu laaban labadii hore soo ma labadii hore axkaamteedii baad siin labada dambeee tukan doonto masaladaasaa marka laisku haystaa qole waxay leeyihiin yani ma'muumka laga hormaray qaybta uu salaada ku soo gaadho waa salaadiisa qaybteedii dambe oo xaggeen ka qaadannay wa waxay yidhaahdeen yani waa qolada uu leeyahay inamaa adrakahu almasbuuqu aakhiru salaatihi waxa uu soo gaadhay waa salaadiisa aakhirkeedii soo ma ayib maxaa laaban marka awalkeedii baa laaban maxay deliishadeen qoladaas lafdiga faqduu bay deliishadeen lafdiga faqduu leanna waxbaa idinka tegay qalleeya waxa kaa tegay muxuu yahay yacni wax weeyaan waxa aad soo gaadhay waa salaadaada aakhirkeedii intii dambe intii horena way ku dhaaftayee soo qallee oo maxaa ku dhaafay waxaa ku dhaafay labadii ragcadood ee salaadaada u horrayn lahaa kuwaasi imaamkaa kula dhaafay oo kumaadan soo gaadhin labada kuu laaban marka waa labadii hore soo ma labadan aad ku soo gaadhayna waa labadii dambe salaadaada aakhirkeedii baad tukatay ayib qolyaha kalena waxay leeyihiin ma ahee waxa aad la tukatay waa salaadaada awalkeedii qaybteedii horaad adiga la tukatay labadan ragcadoodeed la tukatay waa salaadaada labadii ragcadood ee u horraysay oo maxaa kuu laaban markaa salaadaada aakhirkeedii baa kuu laaban xaggay deliishadeen iyaguna fa atimmuu sooma fa atimmu maxaa la dhammaystiraa wax qaybtiisii hore ay tagtay soo soomaa qaybtiisii hore way tagtay qaybta dambaa marka lagu dhammaystiraya marka labada lafdi haddii qadaha laga dhigo wax tegay oo dib laga soo celinayo isilaaxa fuqahadana sidaa lagu wado macnaha fuqahadu isilaaxay u yaqaanaanna xadiidka saa la mariyo labada lafdi way iskhilaafayaan laba xugumoo iskhilaafsan bayna keenayaan oo salaada uu ma'muumka laga hormaray uu la tukanaya imaamka masalaadiisa qaybteedii horaa mise waa qaybteedii dambe baa labada lafdi oo macnahooda iskhilaafa ka dhalanaya waa la kala deliishan marka laakiin waxaynu soo sheegnay oo aan ku xallinnay sida sawaabkaa inay tahay xadiidku waa mid labada lafdina isku macnay faa'iidaynayaan oo faqduu iyo fa atimuu waa isku macno luqadda carabigayna ku timaadaa iyadoo yani waxa weeye qadaaga loo laga wado bimacna aladaa ama bimacna alfaraaq soo ma qur-aanka laftiisa u isticmaalayba sidaas daraaddeed labada lafdi laba xugum ma keenayaan xuja daliishan marka la daliishanayo meesha kuma jiro haddii la yidhahda ha la rajaxana dee waxaa xoog badan fa atimuu baa xoog badan haddii la yidhahda halla iswaafajiyana faqduuda lafteedaa waxay ku timaadaa bimacnaa faatimu wabilahi towfiiq warku waaba idil yahayba marka meesha xuja kuma jirto daliilla kuma jira way macna saasaa macnaa fiican in laysku waafajiyo ayb waxaa kaloo xadiiskan loo deliishadaa qaybtiisa ah ee faqdu lafdiga faqdu ah waxaa loo deliishadaa haddaad imaamkaaga ruuxa imaamkiisa rukuucda kusoo gaadha rukuucda haddaad kusoo gaadho inaynan ragcaddaasi kuu xisaabsanayn qolyaha qabaa iyadana deliishada oo xaggee ka deliishanaya marka lagu yidhaahdo faqduu marka la dhaho faqduu imaamkaagu muxuu kula dhaafay haddaad rukuucda ku soo gaadhay istaaggiina wuu kula dhaafay qiraa'adii faatixadana wuu kula dhaafay sooma maada ku soo gaadhay sidaas daraaddeed ragcaddaasi ma xisaabsana qolyaha qabana xadiiskanaa ka mid ah adiladooda wasawaabu wax weeyaan in ragcadda haddaad imaamka kusoo gaadho si tamaamana ugu soo gaadho ragcaddaas inay xisaabsanto rukuucda haddaad kusoo gaadhaan ka wada haddaad rukuucda kusoo gaadho adiladeeday leedahay ayb baabu maa yu'maru bihi alimaamu wuxuu baabu yahay maa yu'maru waxa la amrayo bihi isaga alimaamu imaamka la amrayo oo min atakhfiifi fududayn ah imaamka muslimiinta tujinaya in la amro fududayn inuu salaada dadka u fududeeyo oo uusan ku dheeraynin isagoo salaadda dhammaystiraya haddana inuusan dheerayn can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii sallaa uu tukado axadukum midkiin linnaasi dadka uu tukado uu tujiyo waa idaa goortii sallaa uu tujiyo axadukum midkiin linnaasi dadka falyukhafif ha fududeeyo ha fududeeyo maxaa yeelay fainna fiihim dhexdooda waxaa ahaaday dadka fa inna fiihim waxaa dhexdooda oo ku dhex jiroo tukanaya addaciifa midmid tabar daran yani ilaahay baaba u abuurayba tabardari waaba iska tabardaran yahayba wasaqiima iyo midkii jiranaa waalkabiira iyo kii weynaa ee da'da ahaayeen xamili karin taagnida badan lafdiga bukhaari wuxuu ku daray wadalxaajati iyo kii dan lahaa midii dani hawl weyn ka fakanaysana waa ku jiraa meesha uu tukanaya sidaas daraaddeed yani ha la khafiifiyo faidaa sallaa hadduu tukado linafsihi ruuxu hadduu tukanayo naftiisa u tukanayo isagu uu yani cid kale aynan la tukanaynin falyutawil ha dheereeyo maa shaaa intuu doono hadda adig keligaa tukanayso intaa doonto dheeree suuratulbaqara iyo nisaa iyo wax kuwad wakhtigu intuusan kaa bixin iska dheere laakiin haddaad dad tujinaysa maya rawahu ljamacatu baa warisay ila bna maaja ibnu maajah mooye ayb amarkaa isagaa idaa sallaa axadukum falyukhafif amarkaasi waa wujuub cala araajix waa waajib waxaan u tegaynaa inuu waajib yahay waxaa ku tusaya mucaad ibnu jabal nebigu sal lla lay hadalka uu ku dhihi doono afataanun anta ya mucaad afataanun dadka diinta maxaa uga fidnayn waa ayb marka khafiifintu waa in la khafiifiyo waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa yani fa inna fiihim addaciif haddii dad is-og oo la og yahay oon dib ka soo siyaadaynin oo aan daciif iyo mariid iyo ruux jiran iyo mid danliya ayna ku jirin way dheeraysan karaan waxay dee markaasi waxa weeyaan maanicii baa meesha ka baxay laakiin waxay leeyihiin culimmadu maadaama masaajid lagu tukanayo ay dhici karaysa hadday masaajid ku tukanayaan waxaa dhici karta dad sifaad dadkii loo cudurdaaray oo iska tabardaran inay dibka ka soo xidhaan wamaa yudriihim saas daraaddeed asalku waa takhfiif alaslu takhfiif ayib takhfiifka yacanii e, waa shay nisbi ah tatwiilka iyo takhfiifka iyo waa shay nisbiya waay nisbiga waxaa la yidhahdaa yani in shay kale loo fiiriyo mooye ma xadidmo wuxuu yidhi rawahu ljamacatu baa warisay ila bnu maajah ibnu maajah mooye laakinahu laakinahu xadiiska lahu ibnu maajah buu u sugnaaday min xadiii cumaan bn abicaas cumaan ibn cabaas ibn abilcaas xadiikiisa isagoo ah yani xadiiu abi hurayra isagoo ah ma warinin ninka la yidhaahdo ibnu maaja laakiin wuxuu wariyey isla xadiidkan mid la mida oo cumaan ibn abilcaas laga warinayo ayib waxaa la warinaya sidoo kale ibnu maajah muslim baa la warinaya isagoo mukhtasar ah xadiidkaasina waa xadii xasan oo saxiixa ah wey ayib riwaayada muslim baana xoojinaysa iyaduna sida kaasore la midta ah. wacan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay waslam yuujizu mid khafiifiya asalaata salaada wa yukamiluhaa oo dhammaystira ayib riwaayadaa waxay inoo faa'idaysay ama xadiidkaasi khafiifinta salaadda waa inaysan ka dhalanin in aad khalal geliso arkaanteeda tiirarka salaaddu ku taagan tahay haddii inta aad xaddoodii ka yarayso salaaddu markaa waa buri taa marka takhfiifinta shareecadu qabta ma aha waxaa la rabaa sujuuddii iyo rukuucdii iyo qiraa'adii iyo tuma'niinadii arkaantii salaadda in lala yimaado sidooda laakiin haddana maca daalika iyadoo arkaantii lala imaanayo in la khafiifiyo saasuu xadiidkuyuu macnaa faa'idaynaya altakhfiif maca alitmaam waay ama maca atakmiil salaaddii oo la dhammaystirayo oon waxba laga dhimaynin haddana in la khafiifiyo khaasatan khafiifintu idda badan waxay ku dhacdaa qiraa'ada qiraa'ada yacni waxa weeyaan qur-aanka lagu tukanayo in la yareeyo oo la gaabiyo oo suuradaha gaagaaban dadka lagu tujiyo saasay inta badan ku dhacdaa ayb laakiin rukuucdoo aad loo dheereeyo sujuuddana waa la wa fii riwaayati riwaayo kalen waxaa ku sugan oo macnaha waxa weeyaan haddii dee khalal uu galo rukuucda iyo sujuudda iyo qiraa'adii arkaanta hadduu galo salaadda waaba buraysaaba oo markaasi ma noqonayso waan khafiifinahay waxay noqonaysaa sidii ninkii musii'i salaatiio lagu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli baad noqon markaa marka heerkaa inay gaadha lama rabo reerka inay gaadho lama rabo dadka qaarba yani waxa weeyaan hawadiisa sida waafaqsan buu intuu qabsado buu meel la aadaa oo mid baaba yani salaadii rukuucdii iyo wixii o dhan intuu qubqub kaga siiyo war maxaa saa u yeelaysaa marka la yidhahdo falyukhafif baa la yidhi buu kudhihi falyukhafif war saas maaha salaad la hadleeyo takhfiif maaha marka takhfiif maca alitmaam waaltakmiil saasuu lafdigani faa'idaynaya wa fii riwaayatin waxaa ku sugan maa sallaytu ma aanan tukannin buu idhi anas khalfa imaamin imaam gadaashii qatu weligay imaamkaasoo akhafa yacnii ka fudayd badan salaadan xagga salaadda walaa atamma ka dhammaystirnaan badan akhafo ka fududaan badan salaadan xagga salaadda walaa atama ka dhammaystirnaan badan salaatan xagga salaadda min annabiyi nebiga xaggiisa sala allahu caleyh waalihi wasalam weligay imaamkuma daba tukanin buu buuidhi salaadiisu ay ka dhammaystirnaan badan tahay ayadoo haddana khafiif ah. ah ka salaad khafiifsan oo haddana ka salaad dhammaystirnaan badan nebiga sal lay slam meeshaa waxa weeyaan isagoo dhammaystiraya buu haddana khafiifinaya waa fiqhi wey marka muttafaqun calayhima labadan lafdi ee anas uu laga warinayo labadaba waa muttafaq wey macnaha calayhimaada damiirku labadooda u noqonay wa can anasin waxaa laga warin can inabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam qaala nebigu inuu yidhi innii anugu la adkhulu waan geli fi salaati salaadda dhexeedaan gelaya walxaal ana anugu uriidu aan doonayo itaalatahaa dheeraynteeda markaan salaadda gelayo waxaan ku gelayaa niyad ah salaadda dheeree fa asmacu markaasaa waxaan maqlayaa bukaa asabiyi sabiga ilmaha yarkaa oohintiisaan maqlayaa tabcan dumarkii baa la tukanaya marka dumarkay carruurtii la socdaan ilmo yaroo ooyayaan maqli buuhi anoo salaadda dhexeeda ku jiro inaan dheereeyana ku tala faatajawazu markaasaan gaabinayaa ama khafiifinayaa fii salaatii salaadaydaan khafiifinayaa mimaa aclamu waxaan ogahay darteed oo min shiddati wajdi ummihi hooyadii murugteeda darnaanteeda darteed ah min bukaa'ihi yacni oohintiisa ay ka murgayso wajdiga macaani badan buu ku yimaada lakiin hadda waxaa laga madaa xumida ay ka xun tahay murugta xumida ay ka xun baa la ydha macnaha ayb mima aclamu waxaan ogahay darteed baan saa u samaynayaa oo min shiddati wajdi ummihi hooyadii xumaanteeda ay ka xun tahay darnaanteeda ah min bukaahi ooyintiisa ay ka xun tahay oy ka cadhaysan tahay ama ka murugsan tahay ayb rawahu ljamacatu baa warisay ilaa aba daawuuda wanasaaiy iyo nasaai mooye ayb yacnii eh, waxaa laga qaadanayaa nebigu sal lla lay waslam xaaladaha ma'muumiinta ayuu fiirin jiray marka isagoo xataa ku talagashan inuu yaro dheereeyo hadday xaaladii soo korodho xaaladaa waa qiimayn jiro waa gaabin jira salaada yani uu ku dhisi jira waqtadi biadcafihim waa kii xadiidku ah jamaacada kooda ugu tabaryaree ugu daciifsan kaa ku dayo oo isaga ku salee salaadaada inta kale awoodda leh xoogxooga badan waxaa ku dhisi ka tabarta daranfiiri ayib xadiidkani waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa carruurta yaryarka ah in la keeni karo masaajidda wuxuu baadil ka dhigayaa ama burinayaa xadiidka dhahaya jannibuu sibyaanakum wamajaaniinakum almasaajida carruurtiinna iyo kuwiinna waalwaalan masaajidda ka fogeeya waa xadiis daciifo waay ah, bal waa munkar baa la dhihi karaa wuxuu kulansaday dacfu sanad iyo mukhaalafa uu axaadiista sixaaxa khilaafsan yahay wamaca dalika abu xaniifiya xanafiyadaa ku dhaqanto masaajidda xanafiyadu gacanta ku hayaan hadday ilmo yar ku arkaan wayba kula dagaalamayaan laanna wax way abu xaniifa madhabkiisaasaas carruurta yarka in masaajiddan la keeno laakiin xataa haddii masaajidda la keeno in carruurta muxuu ahay la ilaaliyo masaajidda ay yani inaynan eh, wasakhaynin eh, inaynan hallaynin laga ilaaliyo way macnaha ayb laakinahu buu sheekhu yidhi xadiidkani lahumaa labadoodu u sugnaaday labadee abu daawuud iyo nasaa'i waay lahumaa abu daawuud iyo nasaa'i buu u sugnaaday min xadiii abi qataadata abu qataada xadiikiisa xalu yacni xadiiu anas jamaacadaa warisa abu daawuud iyo marka laga reebo nasaa'i laakiin abu daawuud iyo nasaa'i laftoodu xadiidkan iyaguna way wariyeen asagoo min xadiii abi qataada ah ee aan ahayn xadiiu anas saas manaa ayb yani labadoodaa wariyey kadalika waxaa la wariyey bukhaariiyo axmed iyo ibnu maajah bay la wariyeen manaa ayb marka imaamku inuu salaada khafiifiyo ijmaacan culimmadu waa isla ogol yihiin inay manduub tahay qaar badanina waxay leeyihiin waa laazim waa waajib oo waxaa ka dhalanaya darar baa ka dhalanaya ah, waadararu madfuuc dhibku intuusan imaanin shareecada qawaaciddeeda waaweyn baa waxaa ka mid ah yacni waxa weeyaan mashaqada inaan dadka mashaqo la gelinin mashaqada muctaadka aan ahayn hadday dhacdana in la rafciyo haddii kalena intaysan imaaninba in la dafciyo saas way macnaha marka yacni addararu marfuucun aw madfuuc waay intuusan imaaninna waa laga hortegi oo nin la reebi karaa la isku dayay hadduu dhacana waa in la rafciyo oo meesha laga saaro way macnaha ayb baabu iطaalati اlimaami alrakcata aluulaa wuxuu baab u yahay imaamka oo dheeraynaya alrakcata aluulaa ragcadda hore inuu dheereeyo salaadda waintidaari man axasa iyo inuu sugo man axasa cidda uu dareemay bihi isaga daakhilan asagoo soo gelaya uu dareemay inuu yacni waxa weye sugo liyudrika siuu u soo gaadho ama uu u haleelo kaa soo gelayaay alrakcata rukuucda siuu usoo haleelo fiihi dhexdiisa rakcadda inuu soo gaadho darteed inuu u sugo masaladani waxa weeye salaadda markii uu imaamku galo salaada ragcaddeeda hore inuu dheereeyo qiraa'ada ayib taasi waa mid talabaadi waxa weeye hadduu dareemo dad masaajidka soo gelayo salaada ku soo xidhan rabo isagoo salaada ku jira inuu u dheereeyo si ay ragcadda usoo soo gaadhaan maalan shanqadh buu dareemay dad soo gelaya rukuucda iyo ragcadda si ay ugu soo heleelaan darteed inuu u yara dheereeyo ama wuu rukuucsan yahay rukuucdu u yara dheerayn ama qiraa'adii u yara dheerayn si loogu soo xidho oo dadku ay u soo gaadhaan taas way macnaha ayb can abi qataadata ayaa laga warin xadiid macnaha tilmaamaya waqad sabaqa waana soo hormaray waay haddaad garanaysaan waxaan ku soo marnay abwaabtii salaadaha uu kaga hadlayay rakcaadkooda waana xadiiskii wa kaana yutawilu rakcata aluulaa min alduhri wayuqasiru aaniya wakadalika asubx bukhaari iyo muslim iyo ayaa wariyey yani ragcadda hore wuu dheerayn jiray salaada duhur ta labaadna wuu gaabin jiray salaada subaxna sidoo kale ragcadda horeu dheerayn jiray ta labaadna wuu gaabin jiray ayb abu daawuud ziyaaduu ku daray waana ziyaadadaa ziyaadada macnaha faa'iidina xikmadda tilmaamaysa ziyaadada abu daawuud waxay leedahay fadanannaa annahu yuriidu bidalika an yudrika annaasu arakcata aluulaa dheeraynta nebigu ragcada hore duhurka uu dheeraynayo ama ragcadda hore salaada subax uu dheerayn jiray waxaanu u qaadannay buu leeyahy saxaabigu oonu ka fahannay ujeeddadu inay tahay ha lagugu soo gaadho ragcadda hore qasadku inuu sidaa nebigu u dheerayn jiray ayaanu ka fahnay buu leey saasaanu malaynay oonu maxaahay taasaa marka laga qaadanaya yacni ziyaadadaasina abu daawuud baa wariyo waa ziyaado saxiixa wey wacan abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yidhi laqad kaanat waxay ahayd buu yidhi salaatuduhri salaada duhur tuqaamu mid la aqimay ahayd fayadhabu markaasuu tegi jiray addaahibu midka tegaya ila albaqiici baqiic buu aadi jiray ayib fayaqdii markaasuu gudan jiray xaajatahu dantiisa uma yatawada'u kadibna waa soo weyse qaadan jiray baqiic waa meeshan hadda ay xabaalaha muslimiinta madiina ee masaajidka agtiisa ay meeshaasaa baqiic la yidhaha hadda xabaalay wada noqotay oo waa maqaabirtii muslimiinta oo saxaabadii ku aasan yihiin iyo kayrkoodba laakiin xilligaa isaga meesha magaca waxaa la dhihi jira baqiic laakiin meel waxay ahayd yar xidh ahoo geeda ku yaallaan oo loo xaaje tegi jiray bay ahayd xataa nebigu sal lla lay wasaslam xadiidkii muslim waa kii habeennimo intuu caaisho ka baxay yacni baqiic aaday baqiicda marka hau u qaadanin qubuurtii inta la tegay baa lagu soo xaaja gutay saas maaha mar dib bay qubuur ka noqotay laakiin xilligaasi waxa iska dhul iska duuraho lagu xaaja gutayah ayb fayaqdi wuu gudan jiray fayadhabu wuu tegi jiray addaahibu midka tegaya ilalbaqiici baqiic buu aadi jiray fayaqdii markaasuu gudan jiray xaajatahu dantiisa uma kadibna yatawada'u waa soo weysaysan jiray ayb uma kadibna ya'tii waa imaan jiray rasuulallaahi buu u imaan jiray sal lay waslam oo ku soo gaarhi jiray fi rakcati aluulaa ragcaddii u horraysay buu ku soo gaarhi jiray mima yutawiluhaa dheeraynta uu dheeraynaya darteed markii la aqimay baa la xaajo la aadayo duurkaas kaadi ama saxaro loo aada waa lasoo xaaja kutay waa lasoo istijaystay waa lasoo weysaystay waa lasoo noqday isagoo ragcaddii horee duurka ku jiraa lagu soo gaadhay dheeraynta uu dheeraynaya darteed ayib rawaw axmed baa wariyey wa muslim wa ibn maajah waannasaa'i ayib inuu dheerayn jiray way sugan tahay laakiin su-aasha taagani waxay tahay ma wuxuu u dheerayn jiray ha lagu soo gaadho mise xikmad kalea meesha ku jirta saxaabada fahamkooda waxaa laga qaadanayaa inuu inay u fahmeen dheeraynta calashani dadku ha ku soo gaadheen oo dadka ragcadda hore ha ku soo gaadheen macnaha ayib saasaa macnaha wax weeyaan ay u fahmi jireen sidaa iyadaa oo ragcadda hore in la dheereeyo cid hadday soo gelaysana waxoogaa salaada loo yaro dheereeyo si ay uga soo gaadho ee waa madhab ay culimmada qaarkood qabaan culimmada qaarkood ayaa qaba laakiin abu xaniifa iyo maalik iyo abu yuusuf iyo way kara haysteen dad soo gala ayaan salaadda u yara dheeraynayaa waxay yidhahdeen maya ah, salaadda ilaahay baa loo tukanahaya dad ruux baa soo gelaya inaad qayb ugu sii darto hade sooma noqonaysa inaad iyaga u tukatay marka qaybtaha dheeraadka halkaasay gelinayn marka way kara haysteen way kaxdeen qaar baaba ka sii darayoo waxayba gaadhsiiyeen qaarkood moxamed ibnuxasan oo kale wuxuu leeyahay ahaafu an yakuuna shirkan buu leeyahay inaad ruux la sii sugto ood rukuucda u yara dheerayso ama ama muxuu ahay qiraa'ada u yara dheerayso waxaan ka baqi inayba shirki noqotuu leeyahy maxaa yeele intan aad dib kaga daraysa isaga dartiiaad la sugayso asagaad u samaynaysaay ilaahay dartii umaadan samayn salaadda ilahay baa iska laha shirki inay noqotaan ka yaabi buu leeyahy maxamed ibnu xasan sheekhu shaafici halkaasuu maray isaga qolyo kaloo shaaficiyada ka mid ah iyaguna waxoogaa masalada ku sii fogaadayoo waxay yidhaahdeen haddaabaad cid soo socota la yara sugto oo saa wax ugu darto salaada waaba baail bay salaadaada waaba burtayba halkaana qola shaaficiyada ka mida hayaa maray alimaamu shaafici alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya ayagu waxay leeyihiin waana sida xoogga badane haddii dadka kugu daba xidhan aynan ku dhibaatoonaynin waa la dheerayn karaa haddiise kuwa kugu daba xidhan ay ku dhiboonayaan dheeraynta ayagaa mudan oo kaa soo socda iyagaa ka mudan in la muraaceeyo saas way macnaha marka qolyahani kugu daba tukanayee soo hormarayee kugu xidhan haddayna wixii ayna ku dhibaatoonaynin waa la dheerayn karaa waa lala sugi karaa dadka wixii iyaga dhibayana ayagaa xaq leh in la muraaceeyo duruuftooda oo kaas ayaga ka xaqnimala kor ka imaanaya macnaha madhabu axmed weeye sidaasuuna rajaxaya alimaamu shawkani caleyh raxmat وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحوها يقوم من استاغ في الركعة الأولى ركعة هور دحديد من صلاة الظهر أه حتى لا يسمع إلى أن لغا مقلين با وقع قدم لك كدعيس شنقديد آه. إلى أن شنقد لغيد با أن لغا مقلين oo dadka kulli ay salaada ku soo wada xidhaan ayuu dheerayn jiray rawaw axmed baa wariyey wa abu daawuud kadalika bayhaqi ibn abi shay baa wariyey sanadkiisu waa daciif lianna waxa weye waxaa ku jira nin mubham ah mubhamkuna waa majhuul saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey sheekh albaani sheekh shaciib alarnaawut iyo keyrkoodba way daciifinayaan ma sugna xadiidkani ayb ha laga doodo ma la sugi karaa mise lama sugi karo laakiin isagu inuu dadka isuga yidhaahdo soo qayliyo siday dadka qaarkood sameeyaan soomaalida aggaasuu ka soo orday markaas in allaha maca asaabiriin buu le asaga taas xaq uma leh in allaha maca asaabiriin taas xaq umuu laha oo waataan hadda soo marnayoo yuusan degdegin waa kaan soo marnay soo ma allahuma xadiid baa jira ibnu mascuud laga warinayo aan malayn tabaraani inuu soo saaray sheekhalbaanina uu ku keenay tamaamulminah silsiladan inuu ku keenay waa u malaynayaa xadiidkaasi wuxuu leeyahay haddaad safka ku soo dhowaato oo aad ka yaabto intaadan safka gelin in imaamku kaa soo tooso rukuucda safka gadaashiisa intaad salaadda ku xidhato rukuuc kadibna adoo rukuucsan soo soco safka soo gal xadiidka xadiid cabdullahi bn sacuudin yahaan u malaynayaa daakirada dayn waana xadiid uu sugayo sheekh albaani caleyh raxmatullah waana nusuusta lagu xoojinaya kutusaysa haddaad imaamka rukuucda ku soo gaadho ragcaddaas inay kuu xisaabsantahay adilada loo daliishanayo ayuu ka mid yahay ayib taasi marka waxa weeyaan degdeg maaha yacni tartiib baad u soo socotay laakiin markaad imaamka ku soo dhowdahay buu kaa rukuucay safka markaad kusoo dhowdahay markaasaad ka yaabtay inuu kaa tooso meeshaada ku xidho oo rukuuc kadibna safka rukuuc ku soo gal taas way miduu ka hadlaya xadiidka ayib baabu wujuubi mutaabacati alimaami wannahyi can musaabaqatihi wuxuu baab u yahay wujuubi mutaabacati alimaami imaamka raaciddiisa waajibnimadeeda wanahyi iyo reebitaan can musaabaqatihi ka hormarkiisa layska reebo ibaabkaaga aad ku daba xidhan tahay waxaa la rabaa in aad daba socoto laba arrimoodna waa laysu diidi almusaabaqa waalmuqaarana inaad ka hormarto waa musaabaqada in aad garab orodo oo aad hal mar isla qabataanna waa muqaaranada lama ogola saas way macnaha bimacnaa waxa weeyaan inaad hal mar wada rukuucdaan oo hal mar wada sujuuddaan oo hal mar soo wada toostaanna lama ogola in aad ka hormartana lama ogola maxaa soo hadhay marka inaad ka dambayso oo daba socoto waa mutaabacada taasaa marka waajib can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam laakiin waxay leeyihiin culimmadu mutaabacada waxay waajib tahay imaamkaaga inaad kaga dambayso daba socoto fi lafcaali aldaahira wixii muuqda oo imaamku markuu samaynayo aad arkayso laakiin wixii qarsoon oo aadan garanaynin imaamkaaga miyaad kala hormartay mise waad ka dambaysaa dee mukallafba kuma tihidba sooma waxaa la yidhahdaa alafcaalu albaatina waxaa ka mida maalan e, e, e, niyadoo kale niyada oo kale salaadda martalan siriga oo kale siriyada oo kaleeto waxyaalo fara badanoo waxaa jira imaamkaaga akhrintiisa faatixada markuu akhrinayo adigina waad akhrinaysaa soo ma tolo miyuu kaa hordhameeyey maadaa ka hordhameeyey ma garan kartid leanna waa shay qarsoon marka wixii qarsoonoo imaamku uu qarsanayo oo markaa aadan garan karaynin miyaad ka horaysaa mise waad ka dambaysaa taa mukallaf kuma tihid laakiin waxa aad la doonaya inaad imaamka aadan ka hormarin waa afcaasha daahirkaee muuqata eeeed arkayso imaamku inuu markuu samaynayo saas way manaa saasay ku qaydaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi innamaa jucila waa uun la yeelay alimaamu imaamkii waxa uun loo yeelay liyu'tama in lagu daydo bihi isaga imaamka wax kaleba looguma talagelin in lagu daydo oo la raaco oo la dabagalaa loogu talagalo hortiinna loo istaaji shaqo kale ma leh hawshiisu waa taas falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafina korkiisa falaa takhtalifu ha iskhilaafina calayhi korkiisa ha isku khilaafina yacni waxa weeyaan ha dhinac marina ha dhinac marino ha khilaafina la socda waa lasii fasiro waxaa layidhi faidaa kabara markuu takbiirsado fa kabiruu takbiirsada waa gelitaankii salaadda waa salaada gelitaankeeda allahu akbara baa lagu gala waataan soo marnee salaada gelitaankeeda allahu akbarta ahaa kala hormarina takbiiratulixraam markuu allahu akbar la yidhaahdo kadib gadaashiisa fakabiruu idinkuna takbiirsada waidaa goortii rakaca uu rukuucana farkacuu ka daba rukuuca waidaa goortii qaala uu yidhaahdo la samica allahu liman xamida ciddii mahadisa alla ha aqbalo oo ha ka aqbalo sidaa markuu yidhahdana faquuluu waxaad tidhahdaan allaahumma rabbanaa laka alxamdu waidaa goortii sajada uu sujuudana fasjuduu gadaashiisa sujuuda waidaa goortii sallaa uu tukado qaacidan isagoo fadhiyana fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin rawaaxa wariye muttafaqun calayhi saddexdii baa warisa afcaasha sooma jeedi marka afcaal muuqata waay takbiirta salaada lagu gelayo waa wax muuqda wax cad waay oo imaamku markuu gelaya waad la socto wakadalika rukuucda wakadalika sujuuda wakadalika rukuucda marka laga soo tooso samic allahu liman xamida ictidaalka macnaha wahaakadaa ka dambeeyo daba soco daba soco wey macnaha meesha ugu dambaysa xadiidka waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmacuun imaamkaagu haduu fadhi ku tukanayo dabcan isagu waa macduur ama waa curyaanoo maba kici karaba ama meehe wuu jiran yahayo maba istaagi karaba ama salaadda suu ugu jiray ayaaba xaaladi ku timidoo wuu fadhiistay intaba way dhici karta imaamkiinnu hadduu fadhi ku tukanayo fadhfadhiista adugu maamuun baa tahay mana cudurdaarna ma lihid waad caafimaad qabtaa waxaad la fadhiisatana meesha ma yaallo laakiin imaamkaagii hadduuba fadhi ku tukanayo aduguna fadhiiso raac imaamkaaga ayib masaladaa waa u tegi doonnaa fii xaala oo imaamku fadhiisto oo imaamka ku tujinaya uu fadhiyo maxaad samayni waa masale khilaafiya waase u tegi doonnaa xadiidkan daahirkiisa waxaa ka muuqda ma'muumiintu imaam fadhiya hadday ku daba tukanayaan inay iyaguna fadhiisanayaan oy tahay inay fadhi kula tukadaan fadhiga ku raacaan sidaana waxaa qaba alimaamu axmed isxaaq awsaaci ibnulmundir iyo madhabka daahiriyada ah xataa ma'muumku macduur bayuusan ahaanin waxay leeyihiin waa min tamaami alitimaam aw aliqtidaa bilimaam imaamka ku dayda soo lama dhihin maxaad kaga dayanaysaan afcaasho dhan xataa hadduu fadhi aado fadhiga aada waa taagtaagnaanina saas man sababta waxa weeye nin fadhiyo ood adiguna taagan tahay oo intaad daba taagan tahay aad khushuucsan tahay gaaladii hore baa waxay dhici jirtay madaxdooda inay iyaguna fadhiistaan dadweynuhuna taagnaado oo i khushuucaan suuro waxay u yaro muuqanaysaa marka in yani waxa wey imaamkan fadhiya aad u taagan tihiinoo nooc yani mxuu ahaay waxay dhihi jireen istaanbay ugu jirto ah, inaad istaanbay isaga ugu jirtaan suuro noocaas soo yarbaxaysa sida xadiiska alfaadiisa qaar ka mid a ah tilmaamayso waa u tegi doona adiga maslada iyada maxaa yeele waxaa sugan nebiga sal lay wasalam xanuunkiisii markuu xanuunsanayey ee uu soo kici waayey waa kii yidhi yani waxa wey abubakar salaadda ha geliyo soo ma kadibna abubakar isagoo salaaddii dadka tujinayo nebigu fuday dareemay waa kii soo kacay salaaddii lagu jiru safafka soo jiray abubakar markuu arkay dib buu usoo gurtay nebigu sal lay waslam horay buu maray salaaddii buu dadka tujiyey abubakar baa ka gudbinaya codkiisa daciif ah dadkii oo taagtaagan nebiguna wuu fadhiyey marka isaguna fadhi buu ku tukanaya dadka maamuumiintuna taagni bay ku tukanaya saasaa salaaddii lagu dhammaystay xadiiskanina wuxuu leeyahy fadhiista nebigiioo isagoo fadhi ku tukanaya sal lay waslam dadkiioo taagtaagan tujiyeyna waa haynaa meeshaasaa marka khilaafka a'immadu ah, masalada inay isku khilaafaan ay ka dhalan doontaa waa imaan doontaa insha alla ka hor dhici mayno lakiin wax weyaan yani inaan baraarujin wey macnaha wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan innama alimaamu imaamkii liyu'tama in lagu daydo un weeye bihi isaga fa idaa goortii kabara uu takbiirsado fakabiruu takbiirsada walaa tukabiruu hana takbiirsaninoo salaada ha gelina xataa yukabira ilaa uu takbiirsado lafdigana ka sicad allaahu akbar gelitaan iyo mid kale toona ha samaynina ilaa uu isagu dhaho ayb waidaa goortii rakaca uu rukuucana farkacuu rukuuca walaa tarkacuu hana rukuucina xataa yarkaca ilaa uu rukuuco ilaa uu isagu rukuucda galo suga waidaa goortii sajada uu sujuuda fasjuduu sujuuda oo ka daba sujuuda walaa tasjuduu hana sujuudina xataa yasjuda ilaa uu sujuudo ilaa uu sujuudda idinka hormaro ha sujuudina xadiidkiina wuxuu ahaa saxaabadu markay tilmaamayeen ilaa aan aragno nebigu sal alay waslam wejigiisu dhulka gaadhay maba aanaan hooban jirinba taagnidaa lagu sugayaa imaamka ilaa uu intuu fadhiisto wejigiisa uu dhulka gaadho uu yacni sujuudda gaadho markaasay ma'muumiintu hoobanayaan laakiin waxa weye lama garab ordo waay manaa garab orodka ayaa la diidan yahay iyo ka hormaridda labadaba rawa waxaa wariyay xadiidka axmedu baa wariyay abu daawuud waxaa taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar sheekh albani iyo sheekh shucaybna waa saxiixinayaan wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu waa lafdigan dambe wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam amaa yakhshaa miyuusan baqaynin axadukum midkiin idaa goortii rafaca uu kor u qaada ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawil allahu miyuusan ka baqaynin inuu alla wareejiyo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxii inuu u wareejiyo in loo bedelo way macnaha yacni imaamkaagii oo aan sujuuddii ka soo toosin markaad ka soo toosayso ka soo hormarayso miyaadan ka baqaynin madaxaaga in madax dameer loo bedelo aw amase yuxawilu llahu alla inuu wareejiyoo bedelo suuratahu suuradiisa suurata ximaarin dameer suuradii in loo wareejiyo oo adigoo dhanba dameer ciahya lagaa dhigo rawaahu ljamacatu baa warisay ayib amaa yakhsha axadukum idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga soo toosiyo waa xaggee xadiidka riwaayaadkiisa kale waxay tilmaamaysaa inay sujuudda tahay rukuucdana waa looga qiyaas qaadanaya afcaashii kale salaaduna waa la mid oo macnaha waxa weeyaan inaad imaamkaaga ka hormarto oo aad kara hormarto afcaashii khatar bay keeni kartaa miiaal looga dhigay tan ama inaad sujuudoo kaleeto ka soo hortoosto halis waxaad ugu jirtaa marka in ama suuradaada la bedelo ama madaxaaga madax dameer laga dhigo waxaa laga wadaa culimmada qaarkood waxay yidhahdeen daahirkaa loo daynaya oo waxaa dhici karta maskigu ummaddan waa ku dhaca axaadiis baa imaanaysa uu nebigu ku tilmaamaya sal lay wasalam ummadihii hore horta waa jiraanoo ummado doofaarro iyo loo bedelay doofaarro loo bedelay ree bani israiil soomaha iyoiyomaxaalayaha iyo daanyaro qolyo muxuu ahaayey eh, eh, jiirar laga dhigayna way jiraan ummaddaninna way suroobi kartaayoo axaadiis baa ku timid inuu maskhigu ku imaan karo maadaama ay dhici karayso daahirka ha loo daayo suuradiisa in suurad dameer laga dhigu qarka u saaran yahay ishkaal baa yimidoo waxay yidhahdeen qaarkood haddii daahirka loo daayo maxaa hal marna loo arki waayo ruux intuu imaamkiisa ka hor toosay madaxiisi iyo suuradiisi dameer laga dhigay marna maxaa loo arki waayo jawaabtu waxa weeye in la arka laazim ma aha cuquubadu waa macnaheedu waxa weeyaan inay ku dhacdo qarku u saaran yahay laakiin inay ku dhacayso ilahay bay u taallaa waa hadday sidaas markaa xadiisku ma faa'iidaynayo mar laazim mar kasta waa la bedeli ma aha laakiin way ku dhici kartaa waay marka waa waciid ayib daahirka in loo daayaa marka fiican qaarkoodna waxay leeyihiin culimmada yaani dameer baa loo bedelidaasi waxaa laga wadaa balaadaa ku dhacaysa albalaada balaadada waxaa la yidhahdaa waa beliidnimada waa nacasnimo suuradiisaa la bedelayaa iyo madaxiisaa la bedelayaa maskax dameer oo kalea loo yeelayaa waa ilan dameerku yani waxaa miiaal loogu soo qaataa xamaaqada xamaaqada iyo doqonnimada carabtu markay macnaha miaalun usoo qaadanayso waxay leeyihiin axmaq aw ashaddu xumqan min ximaar dameer xataa waa ka nacasanya marka maskaxdiisii ayaa waxaa ku dhacaysa bay qaarkood leeyihin cuquubadu in beli laga dhigo fahmadaro iyo nacasnimo iyo doqonnimo sida dameerkoo kale ah macnahaasay marayaan macnahaasina daliil ma leh waa nooc runtii yani wax weeyaan majaaz a ah waay majaaz baa markaa la aadayaa daahirka naska inta la ilaalin karo iyo dilaaladiisa daahiradaana waa laga maarmaan وcan أنس رضي الله تaعالى عنه qاaل wuxuu hi qاala rasuulu الlahi slى الlaه عlيه وaلiه وsلم rasuulku wuxuu uhi أyuهa النaasu dadow إنii anugu imaamukum imaamkiinni baan ahay ee falaa تsبiquunii haygala hormarina hayga hormarina biالrukuuci rukuucda haygala hormarina walaa bالsujuudi sujuudana haygala hormarina walaa bilqiyaami istaaggana haygala hormarina walaa bilqucuudi fadhiisigana haygala hormarina walaa bilinsiraafi salaada ka bixitaankeedana haygala hormarina rawahu axmed baa wariye wa muslim nahyigaasi imaamka inaan laga hormarin ah waxa weeyaan waa taxriim buu faa'iidaynaya cuquubada ka dhalanaysaadna arkaysaayoo dameer baaba inaa lagu bedelaad khatar ugu jirtaa bimacnaa taxriim bay faa'idayn waay nahyiga taxriimkiisa ayay xoojinaysaa waay jumhuurtaana sidaa qabta laakiin jumhuurtu iyagoo qabta inuu ruuxu xaaraan ku dhacay haddana waxay leeyihiin salaaddu waa asaxaysa ayib axmed fii riwaaya iyo madhabka daahiriyaduna waxay leeyihin salaaddu waaba buraysaaba waana madhabu taa'ifa min alfuqahaa waxay leeyihiin haddaad imaamkaaga ka hormarto oo rugni arkaanta ka mida aad kala hormarto salaadaadu waa burtay halkaasay marayaan laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin saxat asalaatu maca alimi waa un dembiile laakiin salaada waa ansaxaysaa bay marayaan macnaha wa canhu waxaa laga warinaya anas radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu calayh waalihi wasalam qaala inuu yidhi innamaa jucila waxa uun loo yeelay alimaamu imaamkii liyu'tama bihi in lagu daydo oo la dabagalo la raaco ee falaa tarkacuuha rukuucina xataa yarkaca ilaa uu rukuuco walaa tarfacuu kor ha u qaadina madaxiinno ha soo toosina xataa yarfaca ilaa uu kor noqdo rukuucdii iyo sujuuddii iyo kulli kuwaasay soo gelaysaa rawahu lbukhaariyu baa wariyey baabu inciqaadi ljamacati binayn axaduhuma sabiyun aw imra'a wuxuu baabu yahay inciqaadi ljamaaca jamaacada oo inay jamaacadii guntamayso binayni laba ruux ay ku guntamayso labada ruuxoo axaduhumaa midkood sabiyun uu ilmo yaryah aw imra'atun ama uu haweenaya su-aashani waxay weeyaa baabkani tarjamadani ay ka jawaabayso jamaacan ka hadallay fadli leh intee ruux baa jamaaco noqon karta say u badan yihiin laba ruux iyo wixii ka badan baa jamaaca ah imaam marka laga hadlayo leanna waxaan soo marnay salaatu alrajuli maca alrajuli aska min salaatihi waxdaw sooma marka laba ruux waa jamaaca ayib labadoodii mid ka mid a ah hadduu noqdo ilmo yar oo aan qaangaadhba ahayn jamaaca ma yihin nin weynoo qaangaadh iyo ilmo yar baa isla tukanaya ma jamaaca waa masalo uu ka hadli doono masalada labaad nin iyo haweenay baa isku daba xidhan oo isla tukanaya jamaaca miyaa mise jamaaca maaha ah, yacni ruuxii labaad hadduu ama ilmo noqdo ama dumar noqdo hal dumara ama hal ilmo ah jamaaca ma yihiin mise ma aha wa masaladu baabku tarjamadu ka hadlaystaa iyada can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi bittu waan baryey cinda khaalati habaryartay agteeda maymuunata ahayd aaski nabiga sal lay slam faqaama nabiyu nebigu waa istaagay sal lay wasalam yusallii isagoo tukanaya min alleyli habeenka qaarkii guriguu la seexday habeenka qaar ka mida markuu jooguu nabigu istaagay sal lay slam fa qumtu markaasaan anna istaagay buu yidhi usallii anoo tukanaya macahu nebiga la jirankiisa intaan soo kacayoo gooshii ka soo kacaan nabiga ku daba xidhay wey fa qumtu waan istaagay buu yidhi can yasaarihi dhankiisa bidix baan istaagay fa ahada bira'sii madaxayguu qabtay fa aqaamanii wuxuu istaajiyey can yamiinihi dhankiisa midig buu istaajiyey rawahu ljamacatu baa warisa bimacnaa waxa weeye dhanka bidix buu ka istaagayoo dee waa wiil yaroo dhallinyaro ah waa ma garanayo marka imaamka markaad keligaa tahay xaggee la iska taagaa gadaal baa laga istaagaa ma bidix ma bidig mise bidix marka nebigu waa soo wareejiyo markaasuu midigtii soo istaajiye fa aqaamanii can yamiinihi meeshaa marka waxaa cad ninka la yidhahda cabdullaahi ibni cabbaas oo ilm ilmo ah sabi ah yani wax weeyaan waa ilmo ma qaangaadhin ayaa nebiga ku daba xidhan isagii nebigaa wada tukanaya wuxuu marka u deliishanayaa ilmo yar iyo imaamka inay jamaaco noqon karaan ayib xadiidkan waxaa kaloo loo deliishadaa fa aqaamanii can yamiinihi markaad imaamkaaga ku xidhan tahay keligana ay tahay dhankeed ka istaagaysaa dabcan dhanka midig baa laga istaagay miyaad la sinmaysaa mise wax yar baa dib uga yara bixi shaaficiyada sidaynu aqoon jirnay wax yar dib uga yara istaag bay ahayd laakiin xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid a ah diidanoo ibni cabbaas wuxuu yidhi cinda muslim fa qumtu ilaa janbihi nebiga dhinaciisu yaan istaagi buui halkaasuu isoo istaaji sidaas daraaddeed sida sawaabkaa haddaad ma'muum tahay oo imaamkaagii adiga keligiin aad tihiin waad isla safanaysaanoo midigtiisaad ku safan waadna la sinmi dib inaad wax yar uga yara istaagtahay waa madhab ijtihaadiya laakiin daliil ma laha ah, daliil ma laha saas wey macnaha ayib xadiiskanaa faa'idaynaya wa fii lafdin lafdi kale dhexdii waxaa ku sugan sallaytu waan tukaday buuhi maca nebiy nebiga la jirankiisa sal lay waslam walxaal ana anugu yowma maalinkaa ibnu cashri siniina toban jir aan ahay wey wa qumtu waan istaagay ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay can yasaarihi oo dhanka bidixa fa aqaamanii waa istaajiyey can yamiinihi dhankiisa midig buu istaajiyey qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas wa ana anugu yowmaidin maalinkaa ibnu cashra siniina toban sano ibnu cashri siniin toban sano wiilkii baan ahay toban jir baan ahay macnaha raw axmed baa wariyey ayib xadiidkaas waa xadiid sugan waay ma'muumku marka munfaridka ah inuu midigta istaagayo taqriiban laislama diidana haddiise laakiin uu bidixda istaaga ka war jumhuurtu waxay leeyihin salaaddu waa asaxaysaa haddaad imaamkaaga adoo keligiiyo bidix ka istaagto jumhuurtu waxay leeyihiin salaaddu waa asaxaysaa laakiin axmed wuxuu maray inay salaaddu burayso oo imaamka aadan bidix ka istaagi karin adoo keligaa macnaa ayb waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysan imaamkaaga isagoon imaamnimaba niyoonin oo ku talagalay markuu salaadda gelayo keligii inuu yahay in dib lagaga soo xidhan karo oyna laasim ahayn imaam kastoo dad tujinaya inuu niyoodo imaamnimada dad baa kugu xidhanaya inaad niyooto ama kugu soo xidhan doona niyadaasi laasim maaha waxayla nebiga sal lay slm ibnu cabaas markuu kusoo daba xidhanahay kuma tala gashanaya nebiga sal ly sl lagugu soo xidhan doona masaladaa waxaan kaloon kusoo tilmaanay markaan kasoo hadlaynay ee eh, muxuu ahaayey salaaddii taraawiixdee saxaabadu nabiga isaga soo daba xidheen habeenkii isagoo yani wax way ku talagashanaa inuu keligii tukado waana yani madhabka jamaahiirta culimmadu u badan yihiin laakiin bacdu shaaficiya waxay qabaan iyo culimmada qaarkood waxay leeyihiin imaamkaagu hadduusan ku talagelinoo niyoonin imaamnimada oo isaga keligii inuu tukado ku talagalay isagama xidhan karti salaaduna gadaashiisa kuma asaxayso waa ra'yi daciifoo tabar daran wey wacan abi saciidin wa abi hurayrata radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi man istayqada ruuxii baraaruga min alleyli habeenka qaarkii oo wa ayqada toosiya ahlahu reerkiisa iyo xaaskiisa oo fa sallayaa ay tukadaan labadoodu rakcatayni laba ragcadood ay tukadaan jamiican dhammaantood xaala yihiin kutibaa waa la qori labadooda min addaakiriina inay yihiin dadka xusidda badan allaha alle kaiiran in badan min addaakiriina inay ka mid yihiin kuwa xusa allaha alla xusa kaiiran in badan xusa wadaakiraati iyo dumarka alle aad u xusa inay ka mid yihiin baa la qoraya ayb rawahu waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey kadalika ibnu maajah ibnu xibbaan iyo xaakim baa wariyey xaakim baa saxiixiyey calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixinaya alimaamu nawowi ciraaqi sheekh albanina calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey xadiidkuna wuxuu faa'iidaynayaa nin iyo xaaskiisoo isku daba xidhan uu jamaaco ka dhigay meesha laga deliishanaya waxa weeye waa tarjamada qaybteeda labaadoo axaduhumaa sabiyun waa xadiiskii hore daliilkiisa aw imra'atunna waa xadiiskan dambe marka in xataa hadday hal haweenay kugu xidhato inay jamaaca tahay saasuu rabaa inuu u deliishado macnaha ayib xadiidku waxaa kaloo uu faa'iidaynayaa waana madhab aljumhuur madhab aljumhuur waxa weeyaan wixii hal badanba waa jamaaco marka laga hadlayo salaada jamaacada iyo ajirkeeda iyo maxaa jamaaca marka laga hadlayo midkood haweenay ha ahaado hadduu doono midkood caruur ha ahaado alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa waxay qabaan jamaacadu ilmo aan qaadhgaadh ahayn kuma guntanto qoladaas xadiidka horuu ku radinaya ayib imaamu shaafici iyo kayrkiibaa waxay marayaan iyadoon la kala qaadin sunno iyo waajibtoona ilmaha yarkaa jamaaca waa buuxin karaa wakadalika haweenayduna waa buuxin kartaa wahuwa sawaab ayb waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanayaa inay ajirka iyo hawaabka ay leedahay in ay ninka iyo xaaskiisu habeenkii istoosiyaan oo ay isla tukadaan walow laba ragcadoodba ha ahaatee waa xadiis kale waa kii ahaa raxima allaahu rajulan allah u naxariisto nin habeenkii intuu kacay reerkiisa kiciyey oo ay tukatay Eh, muxuu ahaayey hadday kici weydana biyo ku saydhay allah u naxariista haweenay kacday oo ninkeedana kicisay oo hadduu kici waayana biyo ku saydhay laakiin qaar badan oo ka mid oo ah haddiiba la kiciyo ama waxoogaaba la yaraa inuu islaantaba furaa dhici karta marka marka waxa weye taxadarkeeday leedahay yani ninka dabeicaddiisa iyo fahamkiisa iyo siduu cibaadada ugu diyaarsan yahay iyo eh, nin haweenaydiisu hadday kiciso u mahad celin iyo waxaa jira nin hadday kicisaba dagaal iyo furitaan la geli marka waxoogaa gabdhuhu ha ku baraarugeeno xaaladdaa iyadii waxay u baahan tahay qiyaasteeday u baahan tahay oo inaan la dhihin anugu naxariis allaan raasano dee gurigii in la dumiye maaha ah, mafsado raajixa in la keeno iyadoo maslaxa la raadinahayoo sunno la tukanahayay taasi meesha kuma jirto laakiin waxa weeyaan dad is-ogoloo khayrka ogoloo daacada raba laakiin waxoogaa hurda la tegaysa wey wax laga hadla hada billahi tawfiiq wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm